وعلى آل محمد waxaynu ku soo jirray alqawaacid alarbac qaacidadii koowaad iyo qaacidadii labaad baynu soo maray waxayna ugu dambaysay inay markaa waxay ka doonayeen ee ay ugu samaynayeen taqarubka iyo cibaadaadka inay ahayd inay ilaahay u dhoweeyaan inay uga dan lahaayeen iyo inay ilahay agtiisa uga shafeeco qaadaan labadabana daliilkoodii waa inoo sheegay shafaacadana wuxuu inoo tilmaamay inay qaybsanto oo shafaaco uu markaa adiladu diiday sharciga ahi iyo shafaaca ay sugtay labadaa qaybood inay u qaybsanto shafaacada markaa la nafiyey ee la diiday inay tahay ta ilaahay cidaan ahayn la weydiisanayo oo yacni laga dalbayo shafaacada uu sharcigu sugayaana waxa weeye waa mid ilaahay la weydiisanayo idankiisana ku xidhan oo ilaahay cidda uu u fasaxo inuu shafaaco qaado uuna u fasaxo cidda inay u shafeeco qaado oo cidda loo shafeeco qaaday ay tahay ciduu ilaahay markaa raalli ka noqday ilaahayna mushrik raalli kama noqdo tawxiidkunbuu raalli ka yahay taas iyada ah ayaynu soo sheegnay adiladeedana waxbaynu ka tilmaanay haddii la yidhaahdo oo sawta dhacday inay saxaabada qaarkood nebiga sala allahu aleyh wasalam ay shafaacada weydiisteen sawaad ibnu qaarib oo kale qisadiisa وkن lii شhفيiعا yومa lا duu شhفاacaة بmغن فtيlا عan سawاaد بن qاarبي شhicirkana waa ta ku soo aroortay oo marka uu sidaas ula hadlayey nebiga salى الlahu عalيه وasلم waxaa lagaga jawaabay qisadu marka may asixino sanadkeedu waa ضaciif waa marka labaad ee jawaabta labaad haddiiba ay sugnaato oo ay asaxdo nebiga salى الlahu عalيه wasalam isaga oo nool oo xaadir ah ayuu weydiistay oo bimacnaa shafaacadna ilaahay iga bari weeyaan markaa sidaas iyadaa waxa weeye markii uu dhintay weydiisadka la weydiisto iyo markii uu noolaa ee uu la joogay weydiisadka la weydiistana farqibaa udhexeeya waana inagii tilmaanay maalinta qiyaame shafaacatlcudmaa inay umamku ama awalintiiyo aakhiriintuba inay markaa nebiga sala allahu alayh wasalam shafaacada weydiisanayaan markaa taasi waxay tahay mid yacni markaa bannaan markaa sidaas aawadeed yacni noocii la diidayey ma aha noocii la diidayey ma aha haddii la yidhaahdo haddii markaaba uu saxaabigaasi weydiistay markuu dhintayna waa la weydiisan karaa jawaabteedu waxa weeye waa qiyaasun maca alfaariq meel faariq muctabari uu jiro yacni qiyaas la qiyaasanaya weeye qiyaaska noocaasina qiyaas saxiixa ma aha oo farqigu wuxuu ka mid yahay faariq muctabari hadduu meesha yaallo waxyaalaha markaa qiyaaska bushiya oo qiyaas faasida uu noqdo sababtiisa umurahaasuu ka mid yahay marka calaa kulli xaal yacni markaa sida ilaahay marka looga baryayo wax kastoo loo weydiisanayo ayaa shafaacadana isaga la weydiista ay tahay alqaacidatu ahaalisa qaala almusanifu raximah llah alqaacidatu ahaalifatu qaacidada saddexaad ana nabiya sala allahu alayh wasalama dahara calaa unaasin mutafariqiina fii cibaadatihim nebigu wuxuu kusoo yani usoo baxay oo uu ku soo baxay calaa unaasin dad buu kusoo baxay dadkaasoo mutafariqiina fii cibaadaatihim cibaadaadkooda ku kala tagan minhum man yacbudu almalaa'ikata waxaa ka mid ahaa mid malaa'igta caabuda wa minhum man yacbudu alanbiyaa'a waالsaalixiina waxaana ka mid ahaa qaar ambiyada iyo saalixiinta caabuda wa minhum man yacbudu alashjaara waalaxjaara waxaana ka mid ahaa qaar waxa weeye dhiraha iyo dhagxanta caabuda wa minhum man yacbudu ashamsa waalqamara waxaa ka mid ahaa mid dayaxa mid marka ashamsa qoraxda iyo caabuda iyo walqamara dayaxa caabuda waqaatalahum rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama walam yufariq baynahum rasuulkuna dhammaantood waa la dagaalamay oo bimacnaa ilaa ay tawxiid la imanayaan oo ilaahay cibaadada u keliyeynayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam waa la dagaalamay walam yufariq baynahum ma kala farqin oo ma odhan yacni way kala dooroon yihiinoo kuwa malaa'igta iyo ambiyada iyo saalixiinta caabudayaa yacni iyagu waa fiican yihiin laakiin kuwa asnaamta iyo bimacnaa axjaarta iyo dhirta iyo qoraxda iyo dayaxa caabudaya kuwaasaa xun nebigu sala allahu calayh wasalam ma odhan sababta aan u odhanno waxay tahay cibaadadu waa xaq khaalis ah oo u saafi ah ilaahay oo aan axad la wadaagaa jirin laa nebi mursalaan la wadaagin walaa malak muqaraba ayaan la wadaagin maadaama ay caynkaas iyada a ah tahay waxaa waajiba in ilaahay loo keliyayo loo gaar yeelo mahmaa cid kale marka waxa weeye ilaahay lala caabudo waxay noqonaysaa shirki akbar saaxibkiisuna wuxuu noqonayaa khaalidun mukhalladun fi nnaari mid naarta markaysagaa gelaya oo ku waaraya sidaas yadaa ayuu noqonaya <clears throat> sidaas aawadeed bay waxay ka hor imanaysaa cibaadada cid kale la caabudaa asalkii rususha oo dhan lala soo diray وma arslna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ila ana faacbuduun marka waxa weeye allah oo keliya caabuda baa rususha lala soo diray waana marka ujeeddadii yacni khalqiga loo abuuray wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun cibaadaduna waxay muctabaro noqonaysaa marka ilaahay loo keliyeeyo sidaas aawadeed baa loogu fasiray liyuwaxiduunii bimacnaa cibaadada inay aniga ii keliyeeyaan oo iwaxidaan mooyaane wax kale uma abuurin marka sidaas aawadeed waxay ku tusinaysaa inayna farqi kale lahayn waxaa la caabudayaa haddii ilaahay cid kale lala markaa lala caabudo oo ay mid waliba shirki akbar noqonayso axkaamta adduunya inayna farqi ku kala lahayn oo waajibkuu yahay dhammaantood in lala dagaalamo gaalana lagu wada magacaabo axkaamta aakhirana inay farqi ku kale lahayn oo dhammaantood ay naarta gelayaan oo abadal aabaad ku waarayaan والdليiل qwlهu taعaaلى waxa u dliila hadalkii ilaahay uu yihi وqاatiluuهum xatىa laa takuna fitnة yaعni la dagaalan وqaatiluuhum la dagaalama xatىa laa takuna fitnaة ilaa waxa weeye xatىa laa taxsula fitnaة waa kaanadu waa taama kaana taama marfuuc bay ku kaaftoomaysaa marka ilaa waxa weeye fitno aynay xasilayn ama aynay jiraynin yaعni la dagaalama fitnada waxaa looga jeedaa bimacnaa shirki ama gaalnima ayaa looga jeedaa wayakuuna addiinu kulluhu lilaah diintuna ay noqonayso dhammaanteed mid ilaahay u sugan ay noqonayso yacnii la dagaalama dagaalka waxaa la wadayaa ilaa haayadaasi ay xasilayso oo bimacnaa shirkiga iyo gaalnimadu markaa ay baaba'ayso ee diintana ilaahay loo khaalis yeelayo bimacnaa cibaadada keligii la caabudayo taasi waxay markaa faa'iidaynaysaa inta waxa weeye shirki jiro iyo bisarfi nadar waxaa lagu shariig yeelay waxa ay yihiin iyadaan la kala farqin oo taa laga ilaabto waxay ku tusinaysaa intaa shirki jiro in waxa weeye dagaalku soconayo wa qaatiluuhum xataa laa takuuna fitna laba tafsiir baa la saaray tafsiir waxa uu leeyahay xataa laa takuuna fitna ilaa aynay jirayn fitno bimacnaa muslim diintiisa laga fitneeya ilaa aynay jirayn yacnii sidaas culimmada qaarkood baa ku fasiray wa bacdu ahli cilmina waxay ku fasireen in la yahay fitnada waxaa looga jeedaa shirki ama gaalnimaa looga jeeda tafsiirkaas waxaa weeye shirki in lagu fasiro ayaana markaisaga arjaxa waayo adilo kale ayaa shaahid u ah rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasuulu llah wa yuqiimu sala wa zakaa marka wuxuu tilmaamaysaa xadiidkaas uu tilmaamayaa ilaa waxa weeye tawxiidkii ay la imanayaan in marka la amray nebiga sala allahu alayhi wasalam inuu dadka la dagaalamo bimacnaa dadka gaalada ah ilaa ay tawxiidka la imanayaan oo rabbi ay keliyeynayaan oo keligii ay caabudayaan in lala dagaalamayo ayaa xadiidkaasi u tilmaamaya adilada sharcigaana bacdigeedba marka kale ayay fasiraysaa rasuulkuna sala allahu alayh wasalam qur-aanka ayuu bayaaminaya litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim sida ilaahay uu yidhi marka sidaas aawadeed yacnii arjaxu lqowleyn waxa weeyaan labada qowl ka raajaxsan ama quwada badan in fitnada looga jeedo shirki ama gaalnimo in looga jeedo yacni qowlkaas ayaa raajix ah marka xataa laa takuuna fitna fitna waa nakiro waxay dhacday fii siyaaqi nafyi qaacidada usuuliga waxay tilmaamaysaa idaa waqacat innakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuuma hadday nakira siyaaqu nafyi dhacdo cumuum bay faa'iidaysaa ayu fitna bimacnaa ayu shirkin oo la helo oo lala yimaado ayaa waxa weeye yani markaa keensanaya dagaalkii inuu sii socdo anwaacda shirkiga iyadaan la kala farqin oo aan la kala saarin marba haddii waxa weeye shirki akbar uu yaallo waxa marka isagaa waajib ah in lala dagaalamo ilaa waxa weeye shirkigaasi uu ka suulayo shirkigu markaa inaanu suulayna waa laynoo tilmaamay oo ilaa qiyaamada uu jirayo marka maxay macnuhu noqonayaa bimacnaa waxa weeye ciddii shirki la imanaysa in ilaa abad alaabaada lala dagaalamo ilaa qiyaamada laga gaadhayo lala dagaalamayo ciddii kasoo noqota waa laga daynaya taasna waxay faa'iidaynaysaa maadaama kollay marka mar walba ay jirto cid mushrikiin ahi inuu jihaadka iyo dagaalku marka uu baaqi noqonayo aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama sidaa xadiis kale kusoo aroortay jihaadku waa soconaya ilaa maalinta qiyaame laga gaadho taasna yani markaa saas iyadaaba inoo tilmaamaysa laakiin ciddii shirkigii ka baxda tawxiid la timaadaa dagaalkii waa laga joojinaya wamaa bacda xataa yukhaalifu maa qablaha xataa waxa ka dambeeya xukunkiisu waa ka duwan yahay waxa xataa ka horeeya oo bimacnaa wixii xataa ka horeeya maxay ahayd in lala dagaalamo wixii xataa ka dambeeya oo ah markaysagaa fitne marka la waayo shirki iyo gaalnimo la waayo maxay noqonaysaa inaan lala dagaalamin sidaas iyadaa bay noqonaysaa oo haayada uu ku xidhan yahay dagaalku sidaas iyadaa ayay noqonaysaa wadaliilu shamsi waalqamari qowluhu tacaala yacnii qoraxda iyo dayaxa inay caabudi jireen waxa u daliila hadalkii ilaahay uu yidhi wa min aayaatihi alleylu waalnahaaru waashamsu waalqamaru aayaadka ilaahay bay ka mid ahaatee rabbi lagu aqoonsanayo alleylu waalnahaaru habeenka iyo maalintu iyo washamsu yacni qoraxda iyo waalqamaru dayixu calaamaadka rabbi lagu aqoonsado ayay ka mid yihiin laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar ha u sujuudina qoraxda ha u sujuudina walaa lilqamari dayaxana ha u sujuudina wasjuduu lilaahi aladii khalaqahunna wasjuduu u sujuuda lilaahi ilaahay u sujuuda ilaahaasoo aladii khalaqahunna ahaaday kii ahaaday abuuray yacni qoraxda iyo markaa dayaxa iyo kayrkoodba in kuntum iyaahu tacbuduun haddaad tihiin qaar isaga oo keliya caabudaya ay fasjuduu lahu yacni isaga u sujuuda ayrkii ha u sujuudina aayaddu waxay inoo sheegaysaa mushrikiinta qaarkood inay qoraxda iyo dayaxa inay u sujuudi jireen oo ay caabudi jireen aayaddu saas iyadaabay tilmaamaysaa marka waxa weeye iyadoo marka ay qoraxda iyo dayaxa ay u sujuudayeen ayaa haddana waxaa lagu tilmaamay arrinka noocaasi inaanu ahayn mid bannaan oo waa laga nahyey laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar waa nahyi nahyiguna muxuu faa'iideeyaa qaacidada usuuligu waxay tahay annahyu yaqtadii taxriim nahyigu xaaraantinimayn buu keensadaa oo shayga la nahyaa wuxuu noqdaa shay muxaram ah ayuu noqdaa marka waxa weeye wax alla wax ka sarfinayaana ma jiraan taxriimkaas mooyaane wax sii xoojinaya yacni waxa weeye oo sujuuddu ilaahay uun inay markaa u habboon tahay oo cid kale in loola yimaado inaynay ahayn adillo kale oo caddaynaysa qudheedu waa <clears throat> marka waxa weeye yani waxay tahay sujuudda dayaxa iyo qoraxda loo sujuudayaa mid muxaramaan aan banaanayn waxaana waajibku ay tahay allah in loo sujuudo yani waxa weeye cibaadada haddaa ilaahay u keliyeynaysaan qoraxdiiyo dayaxa u sujuudina ilaahay u sujuuda in kuntum iyaahu tacbuduun macnuhu waxay u dhacaysaa waxa weeye haddaa isaga u keliyeynaysaan taqdiimka markaa lasoo hormariyey yani damiirkii yani marka damiirkii damiiru nasbihi waxaan leeyahay markaisaga in lasoo hormariyey ayaa waxay tilmaamaysaa yacni xasrin siday qaacidadu tahay taqdiimu maxaq wataakhiira yufiidu lxasra oo asalka waxa weye waxaa la odhan kari lahaa in kuntum tacbuduunahu yacni marka haddaa isaga caabudaysaan laakiin in kuntum iyaahu tacbuduun macnuhu wuxuu dhacayaa in waxa weeye haddii isaga cibaadada a u keliyeynaysaan yani isagun u sujuudo cid kale ha u sujuudina wa daliilu malaaikati qowluhu tacaala malaa'igta inay caabudi jireen waxaa u daliila hadalkii ilaahay uu yidhi ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون آيدا أياء الدليلها وحكوا الرئيسي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي يعني وحوي آيات أسباكه الرئيس إلهي وحوينه الشيغية إننا بني آدم وإلهي حكم يكتاب سيئي inayna suuragal u ahayn oo wax dhici kara oo markaa suuragala aynay u ahayn nebi ilaahay uu soo dirayo waxyi uu siiyey oo uu kitaab siiyey inuu yidhaahdo yacni markaa aniga i caabuda ma kana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwata uma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni illahi walakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun halkaasay ku xigtaa marka waxa weeye addoommaaniga ii noqda inuu nebi yidhaahdaa wax suurogala ah ma aha ee waxa uu leeyahay oo nebi kastaaba ku baaqaya allah oo keliya caabuda maxaa lagu yihi nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum an laa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay'a walaa yatakida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah marka waxa weeye nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam waxaa lagu yidhi waxaad ku tidhaahdaa ahlu kitaabo waxaanu idinku yeedhaynaa oo u kaalaya kelmad yacni inoo siman sawaa'in baynana wa baynakum kelmaddaasi waa maxay anlaa nacbuda ila allah aniga hay caabudina ciisena ha caabudina cid kale ha caabudina allah oo keliya caabuda anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-a shay ashyaada ka mida ilahay inaanaan la wadaajino aynaan ugu shariigiyen sidaas marka wuxuu arrinkaa inoo siman ayaan marka idinku yeedhna u kaalay marka waxa weeye rusushu waxay ku baaqaysay in allah oo keliya la caabudo anlaa nacbuda ila allah waa kalimatu tawxiid macnaheeda weeye macnaa kalimatu tawxiid waa anlaa nacbuda ila allah allah mooyaane inaan cid kale la caabudin sidaas wey marka walaa yamurakum waxaan filayaa qiraa'o markaas sabciya inay jirto oo odhanaysa walaa yamurukum <clears throat> qira'ada musxafka walaa ya'murakum waxay ku xidhan tahay xaggaa hore maa kana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma wاnubuwata uma yaqul walaa ya'murakum ay walaa an ya'murakum inuu idin amraana nebigaasi marka waxa weeye uma suuragal aha nebi inuu idin amraana uma suuragal aha an tattakhiduu almalaa'ikata malaa'igta inaad ka yeelataan iyo wnabiyiina ambiyada inaad ka yeelataan arbaaba rabbiya inaad ka yeelataan wax u suura gala ma shay dhici kara in markaa uu yidhaahdo nebi ambiyada ilaahay ka midi malaa'igta caabudoo rabbi ka dhigta yacni ambiyada caabuda ama cid ka mida caabuda wax suuroobi kara maaha oo haddii la caabudo maxay noqonaysaa xukunkeedu waa maxay aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun ma idin amrayaa baa lidi idan haddii malaa'igta la caabudo ama ambiyada la caabudo waa kufr binafsi lqur'aan waa gaalnimo aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun marka waxa weeye inaanay farqi kale lahayn waxa la caabudo mar haddii ilaahay cid kale lala caabudo ba aayaddaasina sariix ku tahay oo ay ku caddahay oo haddii la caabudo ilaahay cidaan ahayn walow haba ahaato ciddaa la caabudayaa yacni cid ilaahay agtiisa yacni fadli iyo derajo weyn ku leh sida malaa'ig ama ambiyo inay waxa weeye eh, yani gaalnimo tahay yani markaa sidaas iyada aba aayaddu ay ku tusinaysaa ishkaal baa keenay ay keeneen qubuuriyiinta qaarkood waxay yidhaahdeen eh, waxaa kala farqiseen tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya waxaana tidhaahdeen nimankii mushrikiintaa waxay qirsanaayeen tawxiid arububiya way qirsanaayeen aayadda qur'aankiina ilaahay waxa uu inoogu sheegayaa eh, waqtiyada qaarkood inay markaa rububiyada laftooda inaynay rabbi waaxida aynay ka qabin bimacnaa rabbi keliya inaynay qabin ee rabbiyo badan inay yani markaa ictiqaadsanaayeen taasna adilada qaarkood baa inoo tilmaamaysa waxaa ka mida adilada tilmaamaysa aayaddan walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba waxaa ka mida waxa weeye ittakhaduu axbaarahum ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illahi waalmasiixa bna maryam waxaa ka mid a aarbaabu mutafariquuna khayru am illaahu lwaaxidu lqahaar adiladaas rabbi inaanu markaa agtooda yani rabbi waaxida inaynay qabin oo ictiqaadsanayn laakiin arbaab mutacadida inay ictiqaadsanaayeen ayaa markaa u daliil tahay adigu mas'aladaa jawaabteedu waxay tahay yacni erayga alrabbi iyo erayga alilaah yacni waxay noqotaa yani waa laba markaa mutalaazimaan weeye tawxiid rububiya iyo tawxiid luluhiyana waa mutalaazimaan tawxiid rububiya hadduu qofku markaa u asaxo waxay laasimsanaysaa inuu tawxiid luluhiyana saxo sidaas iyadaabay laazimsanaysaa laakiin tawxiid luluhiya haddii aanu sixin tawxiid rububiya qudhiisu markaysa waxan markaa uma saxna laakiin macnaha laga tilmaamaya waa qirsanaayeen daahir ahaan bay u qirsanaayeen baa laga tilmaamaya oo marka la weydiiyo waxaa waye cid kaloo wax abuurtay iyo cid kaloo wax arsaaqda may sheegi jirin yaa abuuray cirkiiyo dhulka yaa idinka idin abuuray may odhan jirin axad kalana abuuray marka daahir ahaan bay u qirsanaayeen laakiin xaqiiqatan waxay ahayd yani markaa tawxiidku waa shay mutalaazim ah tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya yani waa laba shay oo mutalaazimaan marka ah weeye culammadu markay leeyihiin tawxiid arububiya way qirsanaayeenna waxaa laga tilmaamaya afka inay ka odhan jireen yani waxa weeye ilaahay baa abuuray ilaahay baa arzaaqa ilaahay baa na arzaaqa ilaahay baa dabbera ilaahay baa maamula sidaas iyadaa inay odhan jireen taasaa laga tilmaamaya waa midda labaade yacni erayga alrabbi iyo alilaah macnihiisa farqa udhaxeeya oo markaysaga waa jiha haddii la isku mid ka weeye oo waxa weeye rabbiga xaqa ahi waa ilaaha xaqa ah hase ahaatee iyaday ictibaarkaa iskaga mid ka yihiin gees kale farqi bay ka kale leeyihiinoo macnaha marka alrabbu ay keensanayso iyo macnaha alilaahu keensanayso laba ictibaar bay kale leedahay waa magacyada ilaahay markaysagaa furuuqda udhaxaysa oo kale weeye magacyada ilaahay maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa marka asmaa ullahi mutabaayinatun bictibaari dalaalatiha cala almacaani wa mutaraadifatun biictibaari dalaalatiha cala adaat yacni waxaa weeye magacyada ilaahay daatada ilaahay siday ku wada tusinayso ictibaarkaa marka laga eego dhammaanteed waa mutaraadif oo allah alraxmaan iyo alraxiim iyo aljabbaar almutakabir alkhaaliq albaari alrabb yani marka waxa weeye yani asmaadaas oo dhami waxay noqonaysaa waa bimacnan oo bimacnaa ilaah keliya ayay ku wada rumoobayaan geestaa marka laga eego waa mutaraadifo waana mutabaayinatun biictibaari dalaalatiha cala almacaani waalawsaaf yacni marka gees labaad laga eego waa qaacida muhima oo ku saabsan qawaacidda marka asmaad iyo sifaatka ahlucilmiguna ay sheegaan saas in laeg markaysa waxaan markaa culamo badani ay tilmaameen ibnulqayim uu ka mid yahay wakadalika sheekh ibnu cuthaymiin kitaabkiisa la yahay alqawaacid almutla fi asmaai illahi alxusna wa sifaatihi alculaa isaguna saas si leeg qaacidadaa waa ku keenay marka waxaa weeye macaanida iyo sifaadka sida ay ku tusinayaanna waxa ay yihiin qaar markaa mutabaayina bimacnaa waa kala duwan yihiin oo macnaha marka aljabbaar iyo almutakabir iyo alraxmaan yani markaa farqa udhexeeya farqa udhexeeya alkhaaliq waxa weeye markaysaga markaa waa daatada ilaahay muqadasada ah ee markaa sifatu takwiin iijaad iyo jirsiinta markaa ku sifaysan marka waxa weeye la yidhaahdo aljabbaar marka la yidhahdo almutakabir marka la yidhahdo alraxmaan alraxmaan waxay tilmaamaysaa daatada ilahay ee ku sifaysan bisifati araxma marka sidaas aawoodee ictibaarka marka laga eego macaanida iyo awsaafta ay ku tusinayso marka laga eego jihada mutabaayin bay ka tahay jihada kale oo inay musame waaxida ku wada rumowdana geestaana mutaraadif bay ka tahay farqiga la tilmaamaya ee laynoo sheegayaa ee u dhaxaynaya waxay ku dareeraysa qaacidada la yidhaahdo ida ijtamacata iftaraqataa waida iftaraqataa ijtamacata ismiga marka alrab iyo ismiga alilaah haddii la kulmiyo meel lagu wada sheego kala macnay noqdaan oo bimacnaa waxaa weeye xagga macaanidii iyo farqi ugu dhexeeya walow musame keliya haba ku wada rumoobaan laakiin ismiga marka waxa weeye alrab iyo alilaah haddii midkood la sheego ka kale aan la sheegin maxaa ku dareeraysaa qaacidadu waxay tahay waida iftaraqataa ijtamacataa hadday kala tagaanoo midkood la sheego ka kalena waa iska soo gudageliya marka waktiga ilaaq iyo waktiga taqyiidkaa farqi udhaxeeya rabbi iyo ilaah haddii la israacin lahaa farqaa udhaxeeya qul acuudu birabbi nnaasi ilaahi nnaasi ilaahi nnaas iyo rabbi nnaas yani waa la isku cadfay sidaas aawadeed farqaa udhaxeeya bimacnaa waxaa weeye markay mufasiriintu ku fasirayaan maxay odhanayaan rabbi naas waxaa looga jeedaa bimacnaa maalikuhum wa sayiduhum wa muncimuhum kii ku tasarufayay kii u nicmaynayey ka mulkiya ka abuuray ka arsaaqay ayaa rabbi lagu fasiraya wa ilaahi naas maxaa lagu fasirayaa waa macbuudkooda yani marka ay caabudayaan ee cibaadaadka markaysaga ula qasdinayaan ee xaqa ah wax alla wixii kale la caabudaana waa baail dalika biana allaha huwa alxaq waana maa yadcuuna min duunihi huwa albail marka wax alla wixii ilaahay ka soo hadhay la caabuda waa baatil laakiin waxa weeye cibaadada ilaahay oo keliya ayaa waxay tahay cibaadada xaqa ah sidaas iyadaabay marka waxa weeye erayga miskiin iyo faqiir haddii laysku cadfo inama sadaqaatu lilfuqaraai waalmasaakiini waxay kale noqdaa markaa laba macne laakiin haddii midkood la sheego ka kale aan la sheegin ka kalena waa iska soo gudagalaa oo marka la yidhi waxa weeye sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim masaakiintiina waa iskaga guda jiraan halkaasoo kale wax farqiya ma kala lahaa fuqaraa iyo masaakiin kadalik erayga alrabbi iyo alilaah waxa weeye haddii la cadfo laba macnay kala noqotaa waa labadii macno aynu sheegno oo rabb waxaa looga jeedaa almaalik alsayid almutasarif almuncim yani markaa macaanida noocaasa laga tilmaamaya alilahna waxaa laga tilmaamaya almacbuud alxaq waa macbuudkii markaysaga la caabudayo xaqnimo lagu caabuday sidaas iyadaabay noqonaysa laakiin haddii midkood la sheego ka kalena waa iska soo gudagelaya arbaab baa la sheegay oo macnihii markaysaa markaa ilaah lama raacin xaalkaa maxay noqonaysaa qaacidadaasaa ku dariraysa ida ijtamacataa iftaraqataa waida iftaraqataa ijtamacataa qaacidada caynkaasa ayaa ku rumubay sidaas aawadeed marka la yidhi eh, arbaaban bimacnaa aalihatan waa iskaga jirtaa saas aaweedee mufasiriinta qaarkood waxay ku fasirayaan arbaaban bimacnaa aalihatan bay ku fasirayaan marka eraygii markaysa waxaan arbaab ifraadka yani marka waxa weeye aan aaliha la raacin darteed ayuu marka waxa weeye aalihadii ay iskaga guda jirtay alastu birabbikum waa lamid bimacnaa waxa weye birabbikum waxaa looga jeeda bimacbuudikum oo hadda markaysaga macnaha caamkaa baa loo jeeda taas yadaabaa laga tilmaamaya saas aawoodee mufasiriintu maxay odhanayaan qaar waxay odhanayaan waxa weeye waa min baabi yani marka aliktifaa biaxadi dirdayn labadii isku midkood lagu kaaftoomay calaa xaddi saraabiila taqiikum alxara ay walbarda sidaasoo kale weeyaan bu ilahay alastu birabbikum wa ilaahikum baa macnuhu dhacya waxaa la mida su-aasha qabriga lagu weydiinayo man rabbuk yani marka waxa weeye isaguna waa saas sidee ay man rabbuka wa ilaahuka ama erayga rabbaa markaysaga hadda ifraadka markaa la geliyey aan ilaah la raacin ayaa ilaahina u iskaga guda jira waar ka ku abuuray ee ku arsaaqaya ee aada caabudaysaa waa ayo macnuhu saasuu isaga dhacayo oo labadii macnaba waa ku kulansan yihin sidaas aawadeed baa ishkaalka noocaasi uu yahay ishkaal aan saxiix ahayn oo ishkaal baarida uu yahay marka waxa weeye ittakhaduu axbaarahum eh, ruubaanahum arbaaba min duuni illaah yani waxa weeye aalihadina waa iskaga guda jirtaa sidaas iyada ah yani markaa weeyaan <clears throat> sidaas aawadeed yani inay dee yani waxyaalaha qaar ilahay u keliyeynayeenna aayaadka qaarkood baa inoo tilmaamaya falaa tajcaluu lilahi andaadan waantum taclamuun waantum taclamuuna ay laa nidda lahu fi lkhalqi wاrisqi wاtadbiir mufasiriintu saasay kugu fasirayaan yacni ilaahay waxa weeye andaad ha u yeelina qaar aa la oo rabbi la sintaan oo xaggay kula simayaan waxay kula simayaan daacada iyo cibaadada iyo tacdiimka iyo weynaynta a kula simayaan amaa xagga markaysa waxaan abuuritaankii arsaaqista ilahay cid kulamaysimayn ilahay cid kula maysi wa antum taclamuun walxaal antum taclamuuna aad garanaysaan annahu laa nidda lahu ilahay cid la masa'a oo rabbi la midii inayna jirin oo xagga abuurka iyo arsaaqista iyo markaa tadbiirka kala mida mushrikiintii baa lagula khitaabaya lagula hadlaya idan yani mushrikiintu waa garanaya nooc tawxiidka kamid haddaba aayaddaa tafsiirkeeda waxaad ka egtaa ibnu jariir adabari hadal mujaahid leeyahay intuu soo noqliyo u yidhahdo ahlu kitaabkaa lagula hadlayey ayuu dabeedna markaysagaa sheekhu tacqiibinaya markaasuu tilmaamaya nooc tawxiida inay la iman jireen ibnu jariir abri waa maxay oo culamadii salafku ka mid yahay culamadii salafka ayuu ka mid yahay yani wakti markaa waxa weeye ka badan yani koob iyo toban qarni koob iyo toban qarni ka hor buu noolaa yani koob iyo toban qarni ka hor ayuu noolaa haddana wuxuu tilmaamaya nooc tawxiida inay la iman jireen buu markaysagaa tilmaamaya oo ay qirsanaayeen ilaahay inuu keligii wax abuuro keligii wax arsaaqo keligii wax jabaro saasuu tilmaamaya marka waxa weeye waxaa kaloo u daliila ilaahay aayaddu yidhi wamaa yuuminu aktaruhum billahi illa wahum mushrikuun aayadda lafteedu daliil bay u tahay siday daliil ugu tahayna waxay tahay sida cabdillahi bni cabbaas iyo taabiciinta laga soo wariyey marka la yidhaahdo yaa idin abuuray yaa idin abuuraya yaa idin arsaaqaya yaa idin daberaya waxay odhan jireen allah sidaasay ayay odhan jireen haddana waxa weeye wahum yacbuduuna macahu hayrah iyagoo weliba ilaahay cid kale la caabudayay sidaas yadaa odhan jireen <clears throat> marka calaa kulli xaal yani waxa weeye malaa'igta iyo ambiyada in la caabudo yani markaa nebi amrayey ma jirin ilaahayna ma sharciyey nebina lalama soo dirin nebi amrayeyna ma jirin haddii waxa weeye ay dhacdaba in la caabudana malaa'igta iyo ambiyada waxay noqonaysaa shirki iyo gaalnimo aayadda akhirkeedaana u daliil ayamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun wa daliilu ambiyaa'i qowluhu tacaala ambiyada waxaa u daliila ay wa daliilu cibaadati alambiyaai saasaa macnuhu dhacya min baabi xadfi lmudaaf <clears throat> yani waxa weeye eh, mudaafkii in la xadfay yani noocaas weeye biictibaarka daliil marka loo eegana mudaafu ileyhi bay u noqonaysaa malaa'igta xaggeeda marka loo eego ama ambiyadana waxay noqonaysaa mudaaf bay u noqonaysaa laba ictibaar bay leedahay qawluhu tacaala waid qaala allahu ya ciisa bna maryama aanta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah ay wadkur waxaad xustaa id qaala allahu wakti uu ilaahay ku yidhi yaa ciisa ciisow ibna maryama ciise ina ahaaday ahaadayow a anta qulta ma adiga ayaa yidhi linnaasi dadka ku yidhi ittakhiduunii aniga iga yeesha wa ummiya yacni marka hooyadayna ka yeesha ilaahayni laba macbuud oo la caabudo naga yeesha min duuni illaahi yacni marka xaalaanu nahay ilaahay markaa kayrkii ilaahayni laba ilaah markaa naga yeesha yani min duuni illaahi xaalaa ilaahay ka gudbaysaan oo bimacnaa ilaahay cibaadada aydaan u keliyeynin qaala wuxuu markaa uu yidhi subxaanaka ay tansiihan laka xumaanka dheeraan baa kuu sugnaatay ilaahayow adaa xumaanka dheer maa yakuunu lii iima suuragal aha an aquula inaan idhaahdo maa laysa lii bixaqin waxaan xaq iigu sugnay oo aanan xujo iyo daliil u haysan in kuntu haddii aan ahay qultuhu mid idhi faqad calimtahu waad ogtahay taclamu maa fii nafsii waxaad ilaahu ogtahay waxa daatadayda ku sugan ee ku jira walaa aclamu maa fii nafsik anna ma ogi waxa daatadaada ku jira ma ogi innaka adigu anta adigu callaamu lguyuub yacni waxa qarsoonkii u cilmiga badnaa ayaa tahay marka maadaama dadka qaarkood ay caabudeen ciisa bnu maryam oo qaar ay yidhaahdeen kiristaanka ka midii yani ilaahay waa saalisu salaasa sidaas ay yidhahdeen hadalkaa gaalnimada ay ku hadleen ayaa waxaa laynoogu tilmaamaya ciisa bnu maryam in la weydiinayo la odhanayo dadka maadiga amray ilaahay waa og yahay inaanu amrin laakiin maxaa loo weydiinayaa waxaa loo weydiinayaa iqaamatan iqaamatan lilxujati calaa man cabadahu yacni ciddii ciise caabuday in xujada lagu oogo oo ay xujadu ku sugnaato arrin markaysagaa aynay u haysan ciisena aanu amrin ilaahayna daliil aynay uga haysan inay la yimaadeen sidaas iyadaa in la tiro taas iyadaa ayaa waxa weeye yacni markaa loo yacni markaa loo weydiinaya marka su-aashani waxay ku tahay yani iyaga ayay ku tahay ciqaab ku tahay sidaas iyadaa baa loo weydiiyey ciise bnu maryamna waa ka beri noqonaya waxaanu tilmaamayaa inaanu odhan aynay suuroobiba karin inuu yidhaahdo yani saas iyadaabuu tilmaamay marka waxa weeye ciisa bnu maryam ma amrin laakiin iyaga ayaa iska sameeyey arrinka ay la yimaadeenna yani marka waxa weeye looguma looguma dhaafayo ciise ay caabudeen yacni sidaas iyadaa loogu dhaafi maayo marka waxa weye ambiyada qaar in la caabuday yacni markaa aayadda lafteedaa u daliila nabiyu llaahi moxamed sala allahu alayh wasalam maxaa ka soo aroortay waxaa ka soo aroortay inuu marka uu yidhi allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahow xabaashayda ha ka yeelin yacnii wafan la caabudo sanam la caabudo ilaahow ha ka yeelin marka haddii la caabudo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam isagoo qabriga ku sugan inuu qabrigiisu wathan noqonayo oo sanam noqonayo ayuu nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam xadiidka malik muwada'a ku soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna ay ku wariyeen allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad marka taasna waxay tilmaamaysaa in waxa weeye nebi moxamed sala allahu alayh wasalam in xataa isaga in la caabudo inuu dadka uga dardaarmayo uu markiisa waxaan uu diidayy adilada saaad tilmaamaysaana aad bay dee u badanta oo markasta wuxuu ku baaqaya allah oo kaliya in la caabudo saasuu ku baaqaya sidaas ayuu ku baaqiyey nin baa wuxuu yidhi maa sha washaa muxamed markaasuu yidhi markaa bal maa allahu waxda maa sha washi'ta markuu yidhi nin waxa uu ku yidhi ajcaltanii lilaahi nidda ma midaad ilaahay la masaynaysooo barbar dhigayso miyaad iga yeelaysa bimacnaa ha iga yeelin baa macnuhu dhacaya cala sabiili inkaar ayuu nebigu sala allahu aleyh wasalam ugu <clears throat> wa daliilu saalixiin ay wa daliilu cibaadati asaalixiin cibaadada markaa saalixiinta in saalixiinta la caabuday waxaa u daliila qawluhu tacaala ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatah wayakaafuuna cadaabah aayaddaasaa u daliila yacni aayadda sida mufasiriintu sheegeen oo kutubu tafaasiir lagu arki karo ibnu kasiirkii iyo kayrkii xataa jalaalaynku way qorayaan waxay ku soo degtay waxaa weeye qowm yacni malaa'igta salafka qaar waxay yidhahdeen malaa'igtay caabudi jireen qaarna waxay yidhahdeen maya ambiyay caabudi jireen qaarkoodna waxay yidhahdeen maya jin bay caabudi jireen oo jinkii baa dabeed islaamay oo dad wanaagsan noqday culammada qaarkood waxay yidhaahdeen aqwaashaasi mutacaarida maaha oo mid waliba wuxuu tilmaamay noocuna ay caabudi jireen dhammaantoodna waa kuwada kumoobaysa hadday tahay kuwa malaa'igta caabudi jiray kuwa ambiyada caabudi jiray kuwa saalixiinta basharka ee bini aadamka caabudi jiray ama saalixiin markaa jina caabudi jiray dhammaantood waa ku rumoobaysa maxaa ayad marka ay tilmaamaysa ulaa'ika aladiina yadcuuna kuwa ay markaysagaa yadcuuna ay yadcuunahum ay markaa baryayaan ama yadcuunahum ay ugu yeedhayaan oo ku magacaabayaan markaysagaa macbuudaadkoodii inay yihiin yabtaguuna way dalbayaan min rabbihim xagga rabbi yabtaguuna way dalbayaan ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa ayay markaa yacni ka doonayaan alwasiilata yacni dhowaansho ay daacadiisa ugu dhowaadaan marka khabarkii wuxuu noqonayaa ulaa'ika aladiina yadcuuna lagaga khabrayey yani yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrabu tafaasiir baa ku sugan ama awjuh baa ku sugan wejiga markaysaga xan waxaa ka mid ah in la yidhaahdo yabtaguuna waawgeeda ayaa waxaa laga bedelayaa yacni ayuhum yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata rabbigood xaggiisa ayay waxay ka doonayaan dhowaansho ay daacadiisa ugu dhowaadaan ayuhum koo kooda ayaa doonayey yacni marka aqrabu ayuhum aqrabu kooda ugu dhow ilaahay u dhowaanshaha badan ayaa waxa weeye dhowaanshahaa doonayey inuu ilaahay daacadiisa ugu dhowaado ka ilaahay marka ugu dhowaanshaha badan ayaa wuxuu dalbayey oo doonayey markaa inuu ilaahay ugu dhowaado daacadiisa wayarjuuna raxmatahu yacni naxariistiisa ayay rajaynayeen oo quud daraynayeen wayakaafuuna cadaabahu cadaabkiisa ayay ka baqayeen yacnii shaaniga ilaahna waxa weeye waa inaanu isagu xaajo qabin oo bimacna aanu baahnayn kuwanna waa baahan yihiin ilaahay bay wax ka rajaynayaan ilaahay bay ciqaabkiisa ka baqayaan ilaahay bay daaco ugu dhowaanayaan inuu cadaabkiisa ka badbaadiyey rabaan marka waxa weeye inaynay aaliha ahayn oo aynay aaliha xaqa ahayn ee baatil lagu caabuday sidaas iyadaaba aayaddu caddaynaysa marka saalixiinta in la caabudayna yani aayaddaasaa u daliila wadaliilu lashjaari walaxjaari qawluhu tacaala yani marka ay wadaliilu cibaadati axjaari alashjaari walaxjaari yani markaa in dhagxanta iyo dhiraha la caabuday waxaa u daliila ashjaar waa jamcu shajar waa dhirti axjaarna waa jamcu xajar waa markaisaga dhagxanti waxaa u daliila qawluhu tacaala afara'aytum allaata waalcuzaa ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم إيغا ورما اللات لات إيغا ورما والعزى عزى إيغا ورما ومناة الثالثة مناة دي صدحيسي مركا إيغا ورما اللبادة هراء أي صدحيسا إيه الأخرى حق درجة مركا إيساقا ka بيسيو labada hore marka isaga agtiina ay ka mudnaayeen oo bimacanaa mushrikiintii baa maxay u qabeen saddexduu inay u kala mudan yihiin labada hore inay mudnaansho badan yihiinoo laakiin tan dambe ay tahay yani alukhraa ay tii hoosaysay agtiina ah, oo labada hore ay kala sharaf badnaayeen weji kale waa la yidhi o in la yidhaha taqdiim iyo ta'khiir baa ku suganoo macnuhu wuxuu dhacayaa afara'aytum laata laata ka warrama wlcuzza ay wlcuzza alukhraa cuzadii kale aan laata ahayna ka warrama wa manaata ahaalisata manaatadii labada hore saddexaynaysayna ka warrama <clears throat> marka waxa weeye waxay ahayd markaa saddex sanam ay caabudaan saddex sanam oo ay caabudaan yani mushrikiintii ayay ahayd oo waxa weeye laata iyo cuza iyo manaata yani la kala yidhaahdo xadiidka ibnu cabbaas waxaa ka asaxday inuu marka uu yidhi yani laata wuxuu ahaa kaana yalutu sawiiqa lilxaaji falamaa maata cakafuu calaa qabrihi yani laata wuxuu ahaa yani waxa weeye nin saalixa buu ahaa kaana rajulu yalutu sawiiqa lilxaaji falamaa maata cakafuu calaa qabrihi nin buu ahaa markaisaga xoogaa wanaagsan adigu markaisaga markaa dadka xoogaa taageera oo xajka iyo markay dadku xajiyaan ayuu xoogaa yar u samayn jiray oo tabarruc u siin jiray markaa dee xoogaa gaajo iyo dhibaatana waa taallay marka waxa weeye dadkii dabeed marka iyagoo tabcaana markay soo maraan oo xoogaa markaisaga markaa uu u waxwaxeeyo yacni yaroo markaisaga raashin yar oo markaisaga aan badnayn ayuu dabeedna markaisaga halkii markaa uu siin jiray halkii halkiiba dad markaysaga xoog iyo markaysaga yani markaasi alla waa nin barakaysan alla waa nin wanaagsan yacni siday caynkaa ulahaayeen buu ninkii dhintay bay dul ictikaafeen markay dul ictikaafeen cabdillahi bni cabbaas baa sidaa odhanaya bay dul ictikaafeen markay qabrigiisii dul ictikaafeen waxay yeesheen yani dhagax ay ay ku xasuustaan oo ay qoreen bay markaa sameeyeen dhagaxani isagu ramzi ka ahaa yani ishaaro iyo tilmaan buu ka ahaa sidaas aawadeed laata kaasa ay ahayd asalkiisa laakiin nin saalix saalixuu ahaa waxa se la caabudaya de wuxuu ahaa markaysa waxaan markaa yacni dee shaygaa sanamkay sameeyeen buu ahaa oo magicii ay ku magacaabeen laata ay ku magacaabeen ishkaal baa la keeni karaayo ishkaalku waxay tahay haddii latta iyo luttu yacni laga keenay maxaa loo odhan waayey allaata loo odhan waayey oo tadi loo sheegi waayey taas waxa weeye jawaabteedu waxay tahay horta qiraa'aadka shaadkaa waa la akhriyey allaata in la yidhaahdo laakiin haddii la yidhaahdo markaa shaad waxa weeye xuja kuma sugna jawaabtu waxay tahay wakhtiyada qaarkood markaysagaa litakfiif in loo xadfaa waa suurtoobi kartaa oo shay asalkiisu uu yahay inuu sheedan yahay in shadka laga qaado oo markaysaga can markaa la khafiifiyo waa suurowdaa marka waxa weeye litakfiif isticmaalka badan ee la isticmaalay darteed ayaa la khafiifiyo allaata loo yidhi oo taadii markaysagaa tashdiidkii looga xadfay saasaa markaa laga jawaabay <clears throat> yani inay an ay caabudeenna lafteeda ayaa u daliila waxadiisu abi waaqid ayaa u daliila allaysiyi abi waaqidkaasoo lays loo loo nisbeeyey qabiilada lays la yidhahdo radia allahu canhu ilahi raalli a ah ka noqday qaala wuxuu ihi kharajnaa maca anabiyi sala allahu alayh wasalam waxa uu ihi nabiga la jirkiisa ayaanu markaas soo baxnay buuri ilaa xunaynin xunayn baan u soo baxnay yani xunayn intii ka ahaatay baanu nebiga sala allahu alayh wasalam la rafiiqnay oo usoo baxnay wa naxnu xudasaau cahdin bikufrin annagoo waktigii gaalnimada aanu ka nimi ay nagu cusub tahay xudasaau cahdin yacni waxa weeye waktiga iyagu cusub yahay bikufrin gaalnimo yacni waktigaanu ka sokaynay uu yar yahay oo bimacnaa waxa weeye wakti dhoweyd aanu soo islaamnay fatxu maka oo kale ayay markaa islaameen walilmushrikiina sidratun yackufuuna cindaha yacni mushrikiintana waxaa u sugnaatay sidratun geed goba oo yackufuuna cindahaa ay agteeda ictikaafaan yackifuuna yackufuuna labada weji waa bannaayen waa babcatala wayanuuduuna biha aslixatahum aynay markaa sudhanayaan waa dul ictikaafayaan hubkoodana waa sudhanayaan iyagoo ka barakaysanaya yuqaalu laha waxaa la yidhahdaa daatu anwaati yacni marka waxa weeye waxaa lagu magacaabaa yacni marka daatu anwaat baa lagu magacaabaa tii surashooyinka u saaxiibka ahay marka geedkaas gobka ah ayaa nimanka gaaladii waa dul ictikaafaan waa ka barakaystaan hubka ayay sudhaan waxay markaysagaa isleeyihiin hubka haddii la sudho waa lagu waa lagu guulaysanayaa hubkaas hubka geedkaa la sudhay waa hub lagu guulaysanayo sidaas yadaabay isleeyihiin faqulnaa waxaanu idhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahi o ijcal lanaa daata anwaadin waxaad noo yeeshaa daata anwaatin ay shajaratan oo daata anwaatin mawsuufkii baa la xadfaya geed markaa surasho u saaxiib ah noo yeel kamaa lahum daatu anwaad sida iyaguba daatu anwaad ay u leeyihin oo geed surasho u saaxiib oo la sudho hubka oo laga barakaysto siday u leeyihin sidra waa gobka yanuuduunana bimacnaa yucalliquuna biha aslixata daata anwaad bimacnaa ay daatu yani nawdku waxa weeye waa surashada manaati iyo waa erayga laga keenay weeyaan bilaadun bihaa bilaadun bihaa alaya bilaadun bihaa niiat calaya tamaa'imi ah, baid noocaas ayaa jira yani niiat bimacnaa culliqat yani markaa lagu xidhay ayaa macnaheedu markaa u yahay marka may odhan ilaah noo yeel aanu caabudno laakiin maxay yidhaahdeen daata anwaad noo yeel magacii bay bedeleen laakiin xaqiiqadu maadaama ay tahay waxaana ay samaynayaan yacni wax cibaado noqonaya yacni isimkoo la bedelaa waxba bedeli mayso a haddaad laaluush isticmaasho aad ku magacawdo dabeedna markaysa waxaan aad ku magacawdo hawl hawl fududayn ya oo aad magicii bedesho ya dee waxa weeye waxba xaqiiqadii ka bedeli mayso dad khamri cabto oo aad ku magacawdo waxa weeye sharaab ruuxi ah ama biir bilaa dembi dee waxba xaqiiqadii bedeli mayso alcibratu biاlxaqaa'iqi wاlmusamayaat laa biاlasmaa yani waxa weeye xaqaa'iqdu cibrada ama tixgelinta waxay ku sugnaatay magacyada iyo waxa magaca loo bixiyey magacan muxuu koobsanaya xaqiiqada uu koobsanaya maxay tahay laakiin waxa weeye cibro ma laha yani waxa weeye asmaada oo magacii inta la qayiro ayaa xaqiiqadii mar hadday jirayso xaqiiqadun baa tixgelin tixgelintale maxaa waxaanay yihiin baa la odhanaya shaygu wuxuu yahay un baa dabeedna lagu xukumayo laa fara qaacidadu waa sidaas markay nabiga ku yidhahdeen sala allahu alayh wasalam ijcal lana daata anwaatin kamaa lahum daatu anwaat xadiiska markaa musanifku ma dhammayn macruufnimada uu yahay ee layska garanayo ayuu waxa weeye markaa uga gaabsaday alxadiid ayuu bimacnaa ay akmil ilxadiisa xadiiska dhamaystir <clears throat> markuu nebigu sala allahu alayh wasalam ay saa ku yidhahdeen muxuu ku yidhi allahu akbar inaha sunan qultum waladii nafsii biyadihi kama qalat banuu israa'iil limuusa ijcal lana ilaahan kama lahum aaliha waxa uu yihi markiisa waxaan allahu akbar yani waqtu tacajub in dikriga la samayn karo allahu akbar iyo subxaana allah la odhan karo ayay daliil u tahay khilaafan liman kariha dalik bacdu salaf baa laga soo naqliyaa inay karaahiyaysteen laakiin qowlkaas waa daciif waayo nabilahi maxamed sala allahu alay wasalam baa waqtu tacajub iyo waxyaalaha uu inkirayo allahu akbar iyo subxaana allah odhan jiray marka waxa uu yihi inaha sunan <clears throat> waa waddooyinkii weeye yani ahlu kitaabku ay mareen yahuud iyo nasaare waa dariiqooyinkii ay raaceen inaha sunan ay uruq waa waddooyinkii ahlu kitaabku ay mareen qultum waladii nafsu muxammadin biyadihi kamaa qaalat banuu israa'iila limuusa waxaad tidhaahdeen kay nafta muxammed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay oo allaah ahaadaye siday reer banu israa'iil u yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha sidii mid la mida ayaa tidhahdeen bimacnaa nebigu sala allahu alayh wasalam ma odhan yacni nimankaasi yuhuud bay ahaayeen idinku muslimiin baa tihiin maa sha allah marka waxaa weeye ficilkood iyo ficilkiinna markaysaga la iskuma xambaarayo mana odhan nebigu sala allahu alayh wasalam iyagu waxa weeye ilaah bay ku magacaabeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha lakiin idinku waxaad tidhahdeen ijcal lanaa daata anwaati kamaa lahum daatu anwaata marka sidaas aawadeed labada magac hadday kala bedelan yihiin labada xukm waa kala bedelan yihin nabiguma odhan laakiin muxuu yidhi qultum ladii nafsi waladii nafsu muxamadi biyadihi kama qaalat banuu israa'iil muusa ijcal lana ilaahan kama lahum aaliha bimacnaa wax faariqa oo muctabara oo udhaxeeya inayna jirin inay yidhahdaan ijcal lana ilaahan iyo inay waxa weeye yidhahdaan ijcal lana daata anwaaqi wax markaa yani farqiga udhaxeeya inayna jirin sidaas yada ah ayaa waxa weeye uu markaa xadiisku tilmaamaya marka qaacidadaas ayaa laga qaataa yacni sancaanina sidaynu shalayba ishaaray kitaabkiisa markaa qayimkee la yidhaahdo tadhiiru lictiqaad yacni markaa si fiican buu mas'aladaa ugu tafsiilinaya marka qofkii waxa weeye hadduu ku magacaabo yacni isaga oo shay shirkiya la imanaya magac aan magiciisii ahayn waxay noqonaysaa midaan waxa weeye xukumkii waxba ka bedelayn xukumkii waxba ka bedel mayso alasmaa laa tugayiru lmacaani baa la yidhaha magacyadu macaanida ma bedisho oo shayga magacaanu lahayn haddaad ku magacowdo dee magaciisu bedelayo magaciisu bedeli maayo marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni inay dhirta iyo dhagxanta ay caabudi jireenna adiladaas baa u daliila waxaa kaloo xadiiska laga qaataa alcudru biljahri jahrigu hadduu yahay jahri suuragal ah oo qofkii markaysa waxaan markaa shareecada wax ka mida uu ka jaahil yahay waxa uu ka jaahil yahay ama asal ha ahaato ama farac ha ahaatee haddii asalka islaamnimo qofuu u sugnaaday uu yahay oo bimacnaa asal ahaan muslim ah walow shayga uu ku yacni markaa gefay ee jahli darteed ugu gefay haba ahaato waxa weeye wax marka asalka tawxiidka ku tacalluqe in waxa weeye loogu cudrayo oo loogu cudurdaarayo xadiidkani daliil buu yahay oo aan la odhanayn markaa asalka diinta cid looguma cudurdaaro aan sidaas la odhanayn ee laakiin ayan farqi kale lahayn waxaa qofka loogu cudurdaarayaayo jahli dartii loogu cudurdaaraya inay asalka diinta tahay iyo inay furuucdeeda axkaamtaa tahay inayna farqi ka lahayn waayo saxaabadan in ilaahay cid kale lala caabudo iyagoo aan moodayn suuradan inay cibaado tahay jaahil waxay ka ahayeen suuradan inay cibaado tahay marka waxa weeye waxyaalaha cibaadada ee tabaruga uu ka mid yahay ee bimacnaa waxa weeye geedkaa laga barakaysanaya la odhanayo nasri iyo guul baa laga helayaa wixii markaa hub ee la sudho ee cibaado loo dul ictikaafayo haddii ficilkii oo kale loola yimaado inuu waxa weeye xukumkii oo kale ay noqonayso qofku haddii aanu ogaynna ilaa intuu ka ogaanayo ee xujadu ku qumayso in loo cudrayo oo loo cudurdaarayo ayuu xadiisku daliwey waayo nebigu sala allahu alay wasalam ma odhan islaamnimadu waa idinka burtay ee markaysa waxaan markaas soo islaama ee wuxuu u tilmaamay inu arrinkani markaysagaa inaanu bannaanayn saas u sheegay arrinkaasi inaanu bannaanayn ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam u sheegay maadaama uu sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam arrinkaasi inaanu bannaanayn aanu odhanna markaysaga waxaan marka ashahaata oo markaysa waxaan dib usoo islaama inaynay ku gaaloobin eraygana yidhaahdeen ijcal lanaa daata anwaadin kamaa lahum daatu anwaad alcudru biljahli saasuu ugu daliil yahay yani markaa xadiidkan calaa kulli xaal tafsiilkiisa maqaam kalaynu insha allahu tacala u dambigamoona marka waxaa weeye iyagoo waxyaalaha badan ee kala duwan sidaa u caabudaya ayaan haddana wax farqiya lagu kala samayn ee dhammaantood mushrikiin lagu magacaabay axkaamtii adduunyana dhammaantood lala wada dagaalamay axkaamtii aakhirana markaysaga waciidka iyo goodiga lagu wada arooriyey sidaas yadaabay ahayd alqaacidatu araabica anna mushrikii zamaanina akladu shirkan min alawaliin qaacidada afraad waxa weeyaan in marka waxa weeye mushrikiinta waktigeenna joogtaa akladu inay ka markaa shirkigoodu inuu ka adag yahay akladu inay ka adag tahay shirkan ay min jihati shirki xagga gaalnimada min alawaliina kuwii hore inay ka gaalnimo adag yihiin oo gaalnimadoodu ka daran tahay lianna alawaliina yushrikuuna fi alrakhaa'i wa yukhlisuuna fi shidda maxaa yeelay kuwii hore maxay samayn jireen wakhtiga barwaaqada iyo ladnaanshaha ilaahay shariig bay u yeeli jireen oo ay la caabudi jireen laakiin wakhtiga marka waxa weeye shiddada iyo dhibaatada ilaahay waa u khaalis yeeli jireen oo waa u saafi yeeli jireen oo cid kale lamay caabudi jirin wa mushrikii zamaanina shirkuhum daa'iman fi alrakhaa'i washidda yani mushrik mushrikiinta waktigeennuna yani shirkuhum gaalnimadoodu iyo shariigyeelkeedu daa'iman yani weligood weligii yani fi rakhaa'i yani waxa uu yahay haabitun fi rakhaa'i aw xaasilun fi rakhaa'i waktiga barwaaqada iyo washiddati waktiga markaysagaa dhibaatada dirkaba waa jiraan yani wakti kasta waa jiraan marka wuxuu inoo tilmaamayaa dadka waxa weeye mushrikiinta ah waagii hore jiri jiray waxay ahaayeen waktiyada kurbad iyo dhibaatadu ay weynaato ilaahay uma sharig yeeri jirin waxay odhan jireen wixii yaraa waxba tari maayaan wixii yaryaraayee lagu warwareegi jiray ee ilaahay ka sokeeyey waxba tari maayaan bay odhan jireen ilaahay oo keliya ayuunbay markaa isku xidhi jireen marka hadday caynkaa iyadaa samayn jireen waxay ku tusinaysaa shirkigoodu inuu yahay midkaa khafiifsan min jiha marka laga eego mid ka khafiifsan buu yahay maxaa u daliila waddaliilu qawluhu tacaala faidaa rakibuu fi lfulki dacwuu allaha mukhlisiina lahu ddiina falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun faidaa rakibuu fi lfulki haddii ay doonta fuulaan alfulki waxaa weeye doonta la yidhaahdaa jamacna waa loo isticmaalaa lafdigan mufradna waa loo isticmaalaa fulki oo jamc looga jeedo fulki oo mufrad looga jeedo mid walba waa dhacda qur-aankana labada waa ugu saaro dacaw allaha allah bay baryayaan mukhlisiina xaal ay yihiin qaar u saafi yeelaya lahu ilaahay ay lilaahi addiina cibaadada yacni iyagoo diintii iyo cibaadadii ilaahay u saafi yeelaya ayay rabbi baryayaan keligii bay baryayaan falamaa najaahum ila albarri markuu u soo badbaadiyo berrigoo u soo saaro idaa hum yushrikuun waa iyagoo ilaahay cid kale markaa la baryaya oo ilaahay la wadaajinaya shirkigii markaa waxaa la imanayaan waktiga markaa ladnaanta iyo dhibaatadu markay yar tahay laakiin dhibaatadu markay weynaato waxay markaa baryaan oo keliya allah bay baryaan aayaad kale saasi leeg baa ilahay inoogu sheegay xataa ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayibatin wafarixuu biha jaaءataa riixun caasifun wajaءahum اlmawju min kuli makaanin wadanuu anahu muxiiطa bihim dacwuu allaha mukhlisiina lahu ddiin yani waxaa laynoo tilmaamaya waktiga dhibaatadu ay daraato waxay odhan jireen marka ilaahay xaggiisa wy ayayun baynu u cararayna ilahi baynu baryaynaa saasay odhan jireen laakiin waxa weeye dhibaatooyinku markay yaro sahlan yihiin waxaa dhici jirtay inay cid kale markaa baryaan way dhici jirtay sidaas iyada ayay markaa samayn jireen cabdulmualib markii waxa weeye nimankii eh, asxaabulfiil markii ay yimaadeen oo yidhahdeen kacbada ayaanu duminaynaa cabdulmualib nebiga awowgii waa tii waxa weeye geel geelii cabdilmualib uu lahaa waa tii ay dhaceen ee ay qabsadeen cabdilmualib baa usoo ergeeyey isagoo geeliisii doonaya oo abraha nimankii xabashada ahaa ee markaysa waa markaa doonayay inay kacbada dumiyaan markaasaa waxa weeye waxa uu ku yidhi markuu arkay nin qurux badan buu aabaaleyey wuu qadariyo waa soo dhoweeyey markaasuu dabeedna wuxuu ku yidhi geel aan lahaa geelaan aan markaysaga haysataan marka geel aan doonaya Ah, war markii hore aad baan kuu qadariyey buu ihi laakiin waxa weeye hadda qiimaba ilama lihi waar markaa geel baad ka hadlaysaa aniguna markaysa waxaan markaa baydkii dhammaaya kacbe la odhan jiraye carabi bayd idinku qadarin jirtay baad doonayaa gabaysa inaan dumiyo adna waxaad iga hadla igala hadlaysaa markaysa waxaan markaa geel baad igala hadlaysaa ad geel baad iga haysaa ya markaasuu yidhi ana rabu libil walilbeyti rabban sayamnacu anigu waxa weeye geel leeyahay buu yidhi laakiin waxa weeye baydku wuxuu leeyahay kacbadu rabbi kuu diidi doona dabalday hadda waxa weeye marka cabdilmualib yani mushrik buu ahaa gaalnimu ku sugnaa haddana wuxuu ku leeyahay wa ina lilbayti rabban sayamnacu arbaad ma odhan rabbigu xataa yii mu odhan saddex boqol iyo lixdan sanan baa yaallo markaysaga alihaadaa kuu diidi doonta joogta oo caamulfatxi nebigu sala allahu aleyh wasalam saddex boqol iyo yani lixdan sanan buu ka gurguriyey markii sanadkii furashada caamulfatx marka waxa weeye maxaa sidaa uu samaynaya uu lahaa ina libeyti rabban sayamnacu beytka rabbi kuu diidi doonu leeyahy anna geel aan leeyahoo rabbi u ahay laakiin beytku wuxuu leeyahay rabbi kuu diidi doona ilaahay baa kaa maanici doona kuu diidi doona marka waxay ku tusinaysaa dhibaatadu markay daraato ilaahay uunbay markaysa waxaan markaa isku xidhi jireen halkiibay markaysa waxaa markay arkeen ciidankan inay iska celin karayn oo waxa weeye waxayna haysanba ay markaa ku dagaalamayaan oo maroodiyaal bay fuushan yihiin maroodiyaal ayay fuushan yihiin marka waxa weeye yani buurahay u yaaceen buuraha intay u yaaceen bay halka ilahay ka baryihin inuu ilaahay markaysaga nimanka ciqaab kasoo dejiyo ka maanaco markay beedka duwantiisa asnaamtii may baryeen xaaladda sidaa cabdilmualib u leeyahay ina lilbeyti rabban sayamnacu ay iyaguna markaysa waxaan ilaahay marka ay baryayeen oo lahay ya allah ya allah hadda waa mushrikiintii xaalkoodu caynkaas yadaabuu ahaa marka shidada iyo dhibaatadu markay daraato allah oo keliyay baryi jireen laakiin maxaa dhacaysaa waxaa dhacaysaa hadda waxaa weeye dadka jahalada ee u nisbo sheeganaya islaamka inay qaarkood yacni xataa markay shidadu daraato allah allah oo keliya inayna baryayn ay ka sii micin liitaan markaysa waxa mushrikiintii oo xataa dhibaatadu markay daraato wuxuu leeyahay sheekh hebelow iyo weli hebelow baddu markay ku qarqoonto yani mushrikiintu maxay odhan jireen allah oo keliya baryi jireen dacaw allaha mukhlisiina lahu diin waa ta aayaadku inoo tilmaamaya laakiin waxa weeye iminka maxay samaynayaan qaarba baa waxay samaynayaan markay baddu ku kacdo waxaa odhanayaan sheekh cabdiqaadirow cabdiqaadirow markaa noo gargaar bay odhanaya yacni sheikh hebel iyo weli hebel ayaa markaa la baraya alla baryaya oo waxa weeye ilaahayba waa la ilaawey ilaa qaarkood ay qasas sheegeen oo yidhaahdeen laba nin baa badu ku wada kacday oo markaasuu mid yidhi ilaahay ow yani markaysaga waxa dhibaatada iga saar markaasuu qarqoomay markaasaa kii kale yidhi cabdiqaadir ow markaasaa markaa la badbaadiyey hadda waxa weeye dad baa markaysaga ictiqaadsan waxaasoo markaysaga weliba ku sheekaynaya ha ma waxay uga jeedaan waxa weeye yani waxa weeye waa kalad inaad markaysaga xaaladda noocaas oo kalea inaad ilahay isku xidho ee waa inaad cabdiqaadir baa markaysa waxaan awood badane waa inaad marka cabdiqaadir isku xidho saasaa markaa laazimka hadalkooda ka dhalanaysa laasimka hadalkooda saasaa ka dhalanaysa marka sidaas si leeg haddaad eegto xagga markaa dhaarta qaar baa la odhanayaa kaalay ilaahay ku dhaaro markaasuu been buu xagaf kaga siinayaa dhaarta wallaahi inaan isaa ahayn oo bilaahi ahayn oo tallaahi ahayn markaasaa lagu odhanaya sheekh hebel ku dhaaro markaasuu baqaya wuxuu isleeya caawa beerku kala goyn doonaa <laughs> haddii sheekh hebel markaysa xanaa ku dhaarato been ugu dhaarato yacni musiibadiisu kuu soo dhixi beerku caawa ku kala goynaya markaasuu iska taagaya markaasuu iska taagay waata kale ee markaysaga waxyaalo aynay kuwii hore ku shariig yeeli jirin ayaa kuwani markaysaga marka ay ku shariig yeelayeen oo kuwii hore waxaa jiraysay inay abuuritaanka arsaaqista tadbiirka waxyaalaha noocaas oo dhan ina ilaahay u keliyeyn jireen laakiin qaaraan markaa kuwiina ilaahay u keliyeynayn baaba soo baxay qaaraan kuwiina ilaahay u keliyeynayn ayaa markaas soo baxay oo waxa weeye sheeganaya yani wax kasta oo markaysa waxaan markaa jira ay leeyihiin markaysa waxaan markaa shiikhaa sameeyey marka waxa weeye calaa kulli xaal yani min hadihi alxaysiya haddii laga eego waxa uu yahay shirkigoodu mid ka adag yani markaa shirkigii mushrikiintii hore markaysaga mid ka daran ayuu markaa u yahay marka calaa kulli xaal yani qaacidada afraadna sidaas iyadaa weeye marka qawaaciddaasi waa qawaacid muhima mid walbana daliil bay leedahay adiladaasna waxaad moodaa adilo sariix masalada ku ah oo ku cad markaa inay tahay sidaas iyada ah eh, weeyi marka calaa kulli xaal halkaas baa markaa risaaladda ay ku dhammaatay eh, tamat buu yidhi yani marka waa dhammaatay marka qaacidooyinkii afartii qaacido ee uu halkan ku sheegayey yani marka nafaca allahu biha wajaza allahu mualifaha khayra aljaza wa nafaca biha وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم كلي ما تاريخ مركا عربية ما حسوس قمرية أه وحي مركا تكلت هاي واللحدي بشي يعني مركا سديدات أه لبكن يلا بضة labada kun iyo kowda saas yadaa weeye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub